بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك وحكاه لدونا bayaanu irhi alwlaadi wa wlaadihim infiraada waijtimaaca caddaynta la caddaynayo dhaxalka awlaadda iyo awlaad lwlaad caruurtu caruurtay sii dhaleen dhaxalkooda infiraadan markii awlaadda sulbigu ay keli noqdaan ama awlaadul waxaa weeye awlaad ay keli noqdaan waijtimaacan iyo markii labadii sinfiba ay kulmaan ayuu mualifku inoogu caddayn doonaa wuxuu yidhi alibnu inankii yastaqriqu uu maanshaynayaa almaala xoolihii wakadaa waxaa la mid ah oo xoolihii maanshaynaya albanuuna inamadii uu meydku dhalay waayahay walilbinti inantii waxaa u sugnaaday keligeed ahayd ee munfaridada ahayd an nis baa u sugnaaday waa yahay walilbintayni labadii hablood meydku dhalayna iyo fasaacidan wixii ka sii badanna auluaani laba ulu baa u sugnaaday walow ijtamaca hadday kulmaan banuuna inamo iyo wa banaatun hablo uu meydku dhalay falmaalu xoolihii lahum ayagu u sugnaaday lidakari xaal uu leeyahay labkii milu xadi lunhayayni labadii dhadig dheeftooda oo kale ama waxay qaadanayaan laba hablood ayuu labkii qaadanayaa mualifku wuxuu yidhi inanka haddii uu keligii yahay oo meydkii uu ka tago hal inan oo qura xoolahoo dhan asagaa maanshaynaya oo xoolihii oo dhan dhaxlaya inaan qurun ka tegay aabbana kama tegin hooyana kama tegin waayahay xaasna kama tegin inankaasaa xoolihii o dhan wada qaadanaya wuuna xajbinayaa walaaladii iyo adeeradii hadday hooyo joogtana hooyadii waxay qaadanaysaa suduskeedii zawjo hadday joogtana umunkeedii bay qaadan wixii kale soo hadhna asagaa qaadan hadaba inanka keligii ah ee awlaad kale aysan la jirin xoolahoo dhan wada qaadanaya waxaa la mid ah inankii laba inan ama saddex inan iyo wixii ka sii badan albanuuna markuu leeyahay waa inamo koox ah saddex iyo wax ka badan labadiina waa un la mid ayagana way maansheynayaan xoolihii haddii laba inan uu ka dhinto xoolihii waxay ukala qaadanayaan nis iyo nis waayahay saddex inan buu ka tegey oon habla aysan la jirin saddexdaasi xoolihii saddex isleeg ayay qaybsanayaa ijmaacan waxaaso dhan waa laisku waafaqsan yahi khilaaf kama taagna waaya masaladii marka waxaad ku dhisaysaa saddexin hadduu ka tago saddex unbaad ku dhisi saddexdiinan mid kasta hal hal hal buu qaadan hal buu mid kasta qaadan madaxyadooda maad masalada ku ah, salaynaysaa maadaama casabo qura ay yihiin waayahay inantii baa kuu soo hadhay hadday hal inan unay tahay hal inan keliya hadday tahay ayadoo nis bay halkii hal inan buu ka tegey inantaasi nis bay laba hablood buu ka tegay wax ka badan saddex hablood afar hablood iyo wixii ka sii badan laba hablood iyo wixi kasi badan waa isku xugmo ayagoona bay qaadanayaan waaya mas'aladan inay inantu inanta keligeed inay nis qaadanayso labada hablood inay ulutain qaadanayaan horey noogu soo dhaaftay fi fasli asxaabi اlfuruud markuu mualif ka hadlayay fasalkii asxaab اlfuruud ayuu noo soo tilmaamay laakiin halkan mualifku wuxuu u sheegay si qismadii u dhammaystira maadaama inaamadii uu sheegay hablihin inuu sheego ayuu mualifku jeclaystay iyo si uu u guul xaadho masalada dambe ee hadda soo socota waa haddii ay kulmaan inamo iyo hablo marka inamadii keligood hadii yihiin uu soo sheegay hadduu hal inan yahay iyo haddii hal inan u ka badan yahay uu sheegay haddii hablo keligooda yihiin na wuu sheegay haddii hal inan keliya ay tahay inan qura hal gabadh buu ka dhintay ama wax ka badan laba iyo saddex iyo wixii kasii badan taana wuu sheegay haddaba hadday kulmaanna waa xaaladdii saddexaad inay inama keliya yihiin inay hablo keliya yihiin inay labadoo kulmaan haddii ay kulmaan inamadii iyo hablihii maalkii waxay u qaybsanayaan buu idhi lidakari milu xadi alunhayayn inankii waxaa la siinaya laba hablood sadka ay qaadan lahaayeen ayaa isaga keligii la siinaya lidakari milu xadi alntayni si uu ilahay qur-aankiisa noogu tilmaamay yuusiikum اllahu fii wlaadikum lidakari milu xadi اluntayayni u ilahay oo maxaa inanka loo siiye laba laab inantu waxay qaadanayso ama laba hablood waxay qaadanayaan maxaa hal inan loo siiyey culammadu waxay dhaheen maxaa yeelay inanku uu ka baahi badan yahay inanta oo asaga waxaa ku waajibaya waxaan inantii ku waajibaynin baahidii asaasiga ahayd ee bini aadam kasta u qabayna wuu la qabaa oo labaduba wadaagaan wuxuuna la dheeriyahay in asaga laga rabo biilka xaaskiisa iyo biilka caruurtiisa tolkii waxa weeye ay ku soo qoranayaan wixii mag ah culays badan baa ninkii saaran oon gabadhii saarayn gabadha marna aabbaheed kafaaradiisay ku nooshahay marna ninkeeda kafaaradiisa ayay ku nooshahay marka iyadu ooma baahnaba inay caruurteeda nafaqayso iyo nafteeda biishatoon ayada waa la biilaya walidalik ninkii ayaa ka baahi badan sidaa darteed baa loo labalaabay asaga waxaa nis looga dhigay gabadhii ninkii wuxuu qaadanaya niskii looga dhigayna culamadu waxay dhaheen maadaama xagga markhaatigaba ay nis tahay oo waad og tihiin xagga markhaatiga labadii gabdhood baa hal nin u dhigma fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'ataani waa kilaahi waaya marka shahaadadoodaba waa nisfa shahaadati arajul dumarku shahaadadooda waa niska markhaatiga ragga jaahiliyaduna dumarku wayba qadin jireenba waxba mayna siin jir waay haddaba taasi way iska caddaah nin baa dhintay wuxuu ka tegey waxa weeye inan iyo laba hablood ayuu ka tegey lidakari mitl xadi luntayeyn baan ku qaybinaynaa masaladanoo madaxyadu waan tirinaynaa waxaa inoo jooga laba inan iyo inan sooma ah inantii waa hal madax labadii inanna midkiiba laba ku dhufo waa afar madax isku dar waa shan madax shan baan masaladii ku dhasaynaa inantii hal baan siinaynaa labadii inanna min labo ayaan siinaynaa wahaakada wacalaa hada faqis wuxuu yidhi alibnu inankii yastaqriqu wuu maanshaynaya almaala xoolihii wakada waxaa la mid ah albanuuna inamadiiba la mid ah iyaguna way maanshaynayaan xoolihii walilbinti inantii oo qura waxaa u sugnaaday haddii keligee tahay nisfu nis baa u sugnaaday walilbintayni labadii hablood oo meydku dhalay waxaa u sugnaaday fasaacidan wixii ka sii badan laba hablood athuluaani laba ulu baa u sugnaaday walow ijtamaca hadday kulmaan banuuna inama iyo wabanaatun hablo falmaalu xoolihii lahum ayaguu u sugnaaday lidakari labkii xaal ugu sugnaaday milu xadi lunhayayni labadii dumarka ahaa dheeftooda wax la mid ah wa wlaadu libni inanka awlaadii uu dhalay idanfaraduu haday keli noqdaan ka wlaadi sulbi awlaaddii sulbiga ee uu meydku toos u dhalay ayuunbay la mid yihiin oo tafsiilkiina soo dhaafay ayaa gelaya mualif markuu ka soo dhammaaday awlaad asulb awlaaddii meydku uu dhalay ayaa wuxuu halkan ku tilmaamayaa awlaad اlawlaad awlaaddii meydku dhalay awlaadday sii dhaleen gaar ahaan inamada awlaadooda awlaad اlibn ilan hablaha awlaadday dhaleen ayagu dhaxal ma leh laga hadlaya waxa wey awlaad اlibn inanka uu dhalay awlaadda uu dhalay ama inan ha ahaado ama inan ha ahaato kuwaasina waxay la mid yihiin awlaad الsulb infiraadan waاجtimaaca oo tafsiilkiina soo dhaafay unbaa gelayo haddii hal inan oo qura uu jiro ibnu ibn keliya hadduu jiro oo awlaadu sulb aysan waxba ka noolayn oo inankiisa inankiisuu nool yahay keligii uu nool yahay asagaa dhexlaya xooloo dhan yastaqriqu lmaal hadday koox yihiinna abnaa yihiin abnaa'ul ibn hadday yihiin awlaad uu dhalay inanka oo wada rag ah hadday yihiinna ayaguna xoolihii way maansheenayaan hadday hablo yihiinna hadday mid tahayna nis bay qaadanaysaa laba iyo wax ka badan yihiinna uluain bay qaadanayaan rag iyo dumar hadday kulmaan awlaadulibnina lidakri mil xadi unayn tafsiilkii hadda mualifku soo tilmaamay unbaa geliya falow ijtamaca haddaba hadday kulmaan asinfaani labadaa nooc oo ah awlaad asulb iyo awlaad ulibni labadaa sinfi hadday kulmaan fain kaana fandur eeg in kaana haddii uu yahay min waladi sulbi sulbiga waladkiisa haddii uu ka ahaaday dakarun lab xajaba wuxuu xajbinayaa awlaad alibni inanka awlaadiisa wailaa haddii kale fain kaana lisulbi sulbiga hadduu u bintun inan gabadh uu meydku dhalay falahaa gabadhaa uu meydku dhalay waxaa u sugnaaday annisfu nis baa u sugnaaday intii soo hadhayna liwaladi libni inanka waladku dhalay ayuu u sugnaaday waladkaasoo addukuuri lab ah awamase addukuuri walinaati rag iyo dumar ah fain lam yakun hadduusan jirin ilaa unhaa waxaan dhadig ahayn aw inaatun iyo dumar falahaa inantaa qura waxaa u aw amase lahunna hablaha waxaa u sugnaaday lahunna waxaa u ayaga sudus baa u waayahay wuxuu ku yidhi haddii labadii sinfi ay kulmaan labadii sinfi maxaa looga jeedaa awlaad الsulbi iyo awlaad ayaa kulmay waxaan eegaynaa awlaad الsulb wax laba ma ku jiraa wax lab ah ma ku jiraa wax rag ah hadduu awlaad wax rag ah ku jiro hal inana ha ahaadee awlaad اlibni way dhacayaan xajab asagaa xajbinaya dakarkaas labkaas ayaa awlaadulibni say u dhan yihiin xajbinay waay ama awlaaddu asagoo dhalay noqdaan ama awlaad uu walaalkii dhalay oo adeer u yahay ha noqdaan waayahay haddii laakiin wax raga uusan ku jirin awlaadu sul meesha waxaa kulmay hablo uu dhalay maydku iyo awlaad uu dhalay inankiisu ayaa kulmay marka waxaan eegaynaa awlaadu sulb maxay yihiin haddii hal inana oo qura ay tahay oo bintu sulbi keliya ay joogto bintu sulbigaasi waxay qaadanaysaa nis nis bay qaadanaysaa wixii ka soo hadhay niskii ka soo hadhayna waxaa qaadanaya awlaadu libni hadday rag qura yihiin niskaasay qaybsanayaan oo bisawiyati si simanna way u qaybsanayaan haddii awlaadulibni ay yihiin rag iyo dumarku hadday rag iyo dumar iskugu jiraanna niskaas soo hadhay waxay u qaadanayaan lidakari milu he milu xadi lunhayayn niskii soo hadhay way qaybsanayaan mid kasta waxaa weeye wixii kusoo hagaagayay lidakari milu xadi lunhayayn qaacidaas ayagoo ku socda ayay qaybsan doonaan waa yahay haddii haddaba awlaadu ibni laftirkooda ay dhadigun yihiin dhadig keliya weeyaan oo ragba kuma jiro haddii inan qura ay tahay iyo hadday hablo kooxa yihiinba waxay qaadan doonaan sudus sudus bay qaadan doonaan ina hadda hal inan baa joogta sooma bintu sulbi baa joogta bintu sulbi baa joogta soo ma bintu sulbi nis baan siinay nis baa noo soo hadhay soo maaha waxa weeye inanka uu meydku dhalay inantiisa uu awogu u yahay waxay qaadanaysaa sudus takmilatahe aulutain hadday laba iyo wax ka badan yihiinna suduskii bay qaadanayaan isma bedelayo hadday hablo koox ay yihiin laba iyo wax ka badan suduskii bay qaadanayaan takmilata ulutain bintadiina waxay qaadanaysaa nis saasay markaa hablihii ulutain ku qaateen wixii soo har hadday jiraan asxaabu furuudna waxa weeye sida hooyadii wax la midkaana way qaadan haddii kalena oo casaba ay jogtaan casabada qaadan haddaysan casaba iyo furuud joogina raddi baa la samaynaya dib loogu celin casaba iyo furuudtoona haddayna joogin ayagaa lagu celinayaa waaya taasina waa taa waa iska cadday tan maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey hal inan oo qura hal inan oo qura u dhalay asagu iyo bintu ibnin bintu ibnin inankiisa inantu dhalay oo inan yahay iyo hooyadii intaasu ka tegay maxay leedahay nis bintulibniguna maxay leedahay sudus takmilat uluain hooyaduna maxay leedahay sudus masaladii marka waxaan ku dhisaynaa waxaan ku dhisaynaa lix waayahay inantii maxay qaadanaysaa nis soo maaha bintadii si eh, niska lixda waa saddex waaya bintulibniga sudus bay leedahay soma takmiilat ululain ayadna midh bay qaadanaysaa waxa weeye hooyadiina waxay qaadanaysaa suduso hal bay qaadanaysa hal bay noo saadhay soo maa halkaa baxadala camba meesha jooga camkaasa qaato camkaasi cam hadduusan jooginna birad ayagaa dib lagu celinaya waaya wuxuu ku yidhi wain kaana lisulbi sulbiga hadduu u sugnaaday bintaani laba hablood fasaacidan iyo wax ka badan akhadataa labada hablood waxay qaadan doonaan aulutayna ulutayn bay qaadan doonaan walbaaqi intii soo hadhayna liwaladi libni inanka waladkiisa ayuu u sugnaaday waladkii day addukuuri ee labka ahaa aw amase addukuuri walinaai ama labkiiyo dhadiga iskugu jiray walaa shay-a waxba uma sugnaanin lilinaai alkhullasi dumarkii barax tiraa dumarka halka waxaa looga jeedaa banaatulibnigii barax tiraa hadday la jiraan banaatu sulbi waxba uma sugnaanin ilaa an yakuuna inuu jiro mooyaane asfala minhunna mid ka hooseeya dakarun oo lab ah fayucasibahun fa yucasibuhunna markaa wuu casabaynaya waxaan soo tilmaanay awlaadu asulbi hadday binto qura ay tahay haddana awlaadu sulb haddii laba bintayn ay yihiin halkan ay noo joogaan banaatu sulb maxaan samaynaynaa horta bintay asulba labadan hablood ee meydku uu dhalay waxaad siisaa uluayn baaqigii soo hadhayna waxaa qaadanaya awlaad اlbni haddii ay lab qura way qaadanayaan haddii rag iyo dumar iskuu jiraanna way qaadanayaan haddii ay banaad khulas ka warran haddii wax raga uusan jirin oo inaad khulas yihiin awlaadulibn inaad khulasa gabdho keli ah inankiisu dhalay asna gabdhuu ka tegey maydku inankiisuna gabdho muu ka tegey horta gabdhihiisa waxaa siisaa uluayn soo ma banaat اbnina wax alla waxay qaadanayna ma jiro laa shaya lilinaaث اlkhullas maca banaat asulm wax ay qaadanaya ma jiro maxaa yeelay habluhu waxay islahaayeenoo nasiibkooda wuxuu ahaa uluayn uluaynkiina waxaa istiqraaqay hablihi haddii wax ka soo hadha xataa ayagaa dib lagu celinaya ee banaat اlibni marna wax ma qaadanayaan ilaa malif wuxuu ka soo reebay haddii uu jiro dakarun asfal min inan waxa wey ayaga ka hooseeya oo casabeeya ila inan walaalkooda ma jiraan idhi inan walaalkooda mama jiraan idhi laakiin inanay eeddo u tahay oo walaalkeed uu dhalay ayaa jooga waxaa jooga ibnu ibni ibni ayadu waa bintu ibni soo maaha ama waa banaatu ibni waxaa jooga ibnu ibni ibni waa inanay eeddo u tahay dabcan marka inankaas ayaa casabaynaya oo markaa waxay qaadanayaan wixii soo hadhay inankaasa casabayntoa odan soo ma masalada ka shaqayno ayaa hee inoo fiicanoo waayahay nin baa dhintay wuxuu ka tegey bintayn iyo bintu ama waxaa dhahdaa banaatu ibn ayagana laba ka dhigba iyo ibnu ibnu ibnin waa yahay banaatu asul kuwan waa bintu sulbi soo maaha maxay qaadanayaan uluayn uluayn waa yahay banaatu haddii banaatu ibnigan aysan la jiri lahayn ibnu ibni ibnigan waa iska tegi lahayn mir mayna qaaten wixii soo haray kuwan maa dib lagu celin lahaa laakiin hadda waxaa jira ibni mubaarak ahoo casabaynaya inankani u ducaynayaan oo khayr allah ku siiyo ille waad noo jirta dhaxalka maanta waan ka qadi lahay dhaxalka awowga annaga waan ka qadi lahay allaha ku barakeeyo eedo marka inankaasaa dhaxashiinaya oo casabaynaya marka waxay isku noqonayaan casabo caasado waaya caasada bilkhayr haddaba masaladii maxaan ku dhisaynaa waxa u yar ee uluayn ka bax waa maxay waa saddex uluaynka marka maxay noqonayaan uluayn labo saddex waa labo saddex markaan saddex u qaybino laba ka midaan qaadno waa labo iska cada hal baa soo hadhay halkii dhex dhig banaadkiina waa labo iyo inankii lidakri mil xad untayayn marka asagoo hal mada waxaan ka soo qaadayna laba madax hablihiina laba madax soo maaha labadu waa laba madax asaga keligiina labadu labadu u dhigmaa marka waa afar madax afartii marka waxaad ku dhufataa asal asl almas'ala afartaasaan ku dhufanaynaa afar saddex ku dhufo waa labiyo toban waa yahay afartii ugu dhufo inantii laba ugu dhufo sideed waaya kuwana maxaa kusoo hagaagaya markaa afar likulli binti ibnin waxaa kusoo hagaagaya hal waliibni ibni alibni maxaa asla kusoo hagaagaya labo waka wain kaana haddii uu usugnaaday wain kaana haddii u sugnaaday lisulbi sulbigii bintaani laba hablood fasaacidani wax ka badan akhadataa waxay qaadan doonaan ulutayni laba ulu bay qaadanayaan ulutayn bay qaadanayaan walbaaqi wixii soo hadhaana liwaladi libni inanka waladkiisa ayuu usugnaaday addukuuri ee ragga ah mise addukuuri walinaati ragga iyo dumarka iskugu jira walaa shay waxa uma sugnaan lilinaati alkhullasi dumarkii baraxa tirnaa inaadka khullaska halkan waxaa looga jeedaa walad libni kuwi yani banaat libni baa looga jeedaa maca bintay asulb haddii la jiraan bilijmac ilaa an yakuuna inuu jiro mooyaane asfala minhunna mid banaati ibnigii ama inaadkii khullaska wax ka hooseeya oo dakarun lab ah fa yucasibuhunna oo markaa casabeeya inaadkii khullaska ahaa wa wlaadu bni lbni inanka inankiisa awlaadda u dhalay maca awlaadi libni inanka awlaadda u dhalay ka awlaadi libni inanka awlaadiisa ayay la mid yihiin maca sulbi awlaadu sulbi la jira wakadaa waxaa la ah saa'iru lmanaasili mansilooyinka intooda kale waayahay wainamaa yucasibu waaya inta taah noo wuxuu ku yidhi wlaadu bni اlbni inanka inankiisa awlaadda uu dhalay waa awlaadda uu maydku yahay awow labaad wey awow labaad haddii ay la jiraan awlaad اlbn inanka awlaadiisa waa awlaadda uu meydku u yahay awowga koobaad hadday kuwaasi ay la jiraan waay ay wada jiraan waxay la mid sida awlaad اlbni la jira awlaad sul waa tafsiilkii haddayna soo dhaafay ayuun baa gelaya ha ku wareerin tii hadda soo marayno inay maxaan ku dhahay kuwaani rag keliya yihiin inay dumar keliya yihiin inay inay maxaan ku dhahay tafsiilka haddayna soo dhaafay ayuunbaa aan geli doonaa waaya wakadaa saa'ir manaasil markuu leeyahayna hoos usii dhaadhac hoos usii dhaadhacoo macnaha darajo kasta ka hooseysa darajo kastaoo hoos loo dhaadhaco darajada ka sarraysa hadday la jiraan ayadna waa un la mid sida awlaadu ibni ibni alibni maca awlaad ibni اlibn hoos ba usii taa waa may tahay markasta hoos dhadhacno laba darajo hadday kulmaan oo kala hooseeya tafsiilkiina soo dhaafay ee awlaad sulbi iyo awlaadulibn hadday kulmaan umaagelaya manaasishaas ku wadaa mualifku waa heerarka awlaadu ay ku kala sarreeyaan wainamaa yucasibu wuu casabaynayaa uun addakaru labkii annaazilu ee hoos u dhaadhacay ama hoos u degay man fii darajatihi kuwa darajadiisa ku sugan ee dumar ah ayuu casabaynayaa sida walaashii iyo binta camkiisa wayucasibu sidoo kale wuxuu casabaynayaa man fawqahu wixii ka sarreeya in lam yakun haddii uusan u sugnaanin lahaa gabadhaas oo casabaynayo shayan waxba hadduusan u sugnaanin mina ulutayni ulutaynka xaggiisa usan waxba uga sugnaanin wuxuu ku yidhi addakaru naasil wuxuu uga jeedaa inankii waxa weeye awlaadulibni ka mid ahaa ee dhadigii hablihii eedooyinka u ahaa ka hooseeyey inankaasi wuxuu casabeynayaa hablahaas ka sarreeya ee awlaadulibni ah ayuu casabeynayaa haddii isku darajo yihiin iyo haddii ay ka sarreeyaan labada waa casabeynaya hadday isku darajo yihiin muطlaqan waa casabeynaya bilaa shar shardi la-aan buu casabeynaya hadday isku darajo yihiin sida bintu ibnin iyo ibnu ibnin ibnu ibniga marka walaashii oo bintu ibni ah uu casabaynaya haddii la jiraan baa laga hadlayaa banaatu he banaatu sulm oo uluaynka qaad hadi maslada so dhaafisa marka dhawto waa casabaynaya sidoo kale bintu camkiisa waa casabaynaya bintu ibn uu inan kala dhalay inan kala dhalay asna ibnu ibn inan kala dhalay waa ilma adeer adeerkii baa dhalay taana waa casabaynaya midna waa isku aabbo midna waa kala aabbo labadaba waa casabaynaya waa kuwa isku darajadiihi kuwaas kuwa ka sareeyana wuu casabaynaya hablaha ka sarreeyana wuu casamaynaya kuwa ka sarreeya wuxuu ku casabaynaya shardi ah in lam yakun lahunna shay-un min athulutayn haddayna thulutaynka waxba ayna ku lahayn oon waxba uga soo hadhin waxa weeye markaa way wuu casabaynaya markaas u baahan yihin soo maha laakiin hadday thulutaynka wax ku yeelanayaan marka tacsiibkiisa ooma baahno maalan waxaa kulmay bintay sul iyo bintu ibnin iyo ibnu ibni ibnin markan ma u bahan yahi mise uma baahno bintay sulbi baa jooga soo maaha marka binti ibnigan bintay sulbi wax la dhaxli maayo sideeg adday keligeeta ibnu ibni ibni ka hooseeyay u baahanaysaa marka maxaa ilaha hablahan bintay sulbiga ulitaynkii bay qaadanayaan istiqraaq markay ulitayn ku sameeyaan bintu ibniga wax usoo hari maayo ulitaynkii marka waxay u baahan tahay inankaas ka hooseeya ee naazilka ah ee ibnu ibni ibniga u baahan tahay war maanta casayo leedahay si aan uludka soo haday aanu wada dhaxallo waa casabayna dabeetna uludkii soo hahay ay lida kalimta xabduluntayn qaadanaya laakiin haddii ulutaynkii wax oga soo hadhayo markaa inuu casabeeyo uma baahno oo waa sidee sida bint iyo bintu ibn iyo ibnu ibni ibn maydku wuxuu ka tegey inan uu dhalay hal inan uu dhalay iyo bintu ibn iyo ibnu ibni ibn bintadii nis bay qaadan soo maaha baytulibnihi sudus ba kusoo hagaagaya ila bintadii ulutaygi ma istiqraaqayso sudus baa usoo haray suduskii bay qaadanaysaa takmiilata ulutayn ibnu ibnigiina waxay leedahay ibnu ibnu ibnigiina waxay leedahay raalli ahow maanta tacsiibkaa uma baahnin waataan soo maha waayahay taas bay marka markuu mualifku leeyahay wayucasibu man fawqahu in lam yakun laha shayءun min aulutayn wakaas haddayna ulutaynkii waxba uga soo harin waxay u baahanaysaa markaa inanka naasilka ka hooseeya in uu casabeeyo hadduu ulutaynka xooga soo hadhana tacsiibkiisa xoogama baahna suduskeeda way qaadanaysaa wabilahi tawfiiq ila markaa sudus bay qaadan lahayd wuxuu ku yidhi wawlaad bni lbni inanka inankiisa awlaadou dhalay maca awlaadi libni inanka awlaaddiisa macooda ahaaday waxay la yihiin ka wlaadi اbni inanka awlaadiisa maca awlaadi sulbi awlaadii sulbiga macooda ahaaday wakada saa'ir اlmanaazili heerarka kala duwanee awlaadda ibniguu leeyahay saamay la mid yihiin heerarka kala sareeya ee awlaadulibni ay leeyihiinna kuwa may la si kastoo u kala sarreeyaan darajo kasta darajada ka sarraysa markii ay la kulanto waxa weeye sidaa uma looga qiyaas qaadanaya inamaa yucasib wuxuu casabaynaya un adakru labkii annaazilu ee hoos u daadegay waa inankii waladulibligi weyaane ee inanka ahaa ee labka ahaa wuxuu casabaynaya man gabadh buu casabaynaya fii darajatihi ay isku darajo yihiin waa ibni ibni iyo bintu ibni wayucasibu man fawqahu mid ka saraysana wuu casabaynoo ayadu waa bintu ibni asna waa ibnu ibni ibnin taa dambe wuxuu ku casabaynaya shardigana u yaalla taa dambe ee ka sarraysa in lam yakun waa haddoona u sugnayn lahaa gabadha ka sarraysa shay-un wax oo min aulutayni ulutayn ka mid a hadduu laakiin ulutaynkii wax ay ka yeelato oy sudus ka yeelato markaa uma baahno inay inuu casabeeyo inankaasi faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fii bayaani irhi اlabi waاljaddi wa irhi اlummi caddaynta dhaxalka aabbaha iyo awowga iyo hooyada iyo ayaydaba ataa ayayda ataa way ku jirta halka alabu aabbihii yari wuxuu ku dhaxlayaa bifardi arad buu ku dhaxlayaa fain kaana macahu hadduu maciise u yahay ibnun inan inan hadduu la jiro aw amase ibnu ibnin inan inankii hadduu la jiro idaa kaana macahu waa haddii uu la jiro markuu farad ku dhaxlayo ibnun inan uu meyd ku dhalay aw amase ibnu ibnin inan inankii haddii uu la jiro wabitacsiibin tacsiib casabuu ku dhaxlayaa idaa lam yakun hadduusan la jirin macahu aabbihii waladun walad hadduusan la jirin wuxuu doonaba ha ahaadee walaa waladu bnin iyo inan waladkii hadduusan la jirin wa bihimaa labadaba wuu ku dhaxlayaa idaa kaana macahu haddii ay uu la jiro bintun inan awmase bintu ibnin inan inanti lahu markaa waxaa u sugnaaday aabbihii asudus sudus baa u sugnaaday fardan xaal uu yahay suduskaasi farad walbaaqi wixii soo hadhay bacda fardihimaa aabbaha iyo inantaa waxaa weeye meydku uu dhalay ama bintu ibni ha ahaato ama binti ha ahaatee fardigooda waxay ka soo hadhay bilcusuubati cusuubo ayuu ku qaadanaya casabanimou ku qaadanaya aabihii malifku ku bilaabay dhaxalkiisii qaabku wax u dhexleeyey wuxuu ku yidhi aabbuhu saddex siyaabood buu ku dhexlaa waa kaan hore usoo sheegnay in waraadu ay saddex u qaybsamaan markii la fiiriyo faradka iyo tacsiibka qaar asxaabu furuud oo farad un ku dhexla man yariu bifardin faqad man yariu bitacsiibin faqad iyo qaar casabo un ku dhexla iyo qaar labadaba ku dhexla farad iyo tacsiib hore waxaan usoo tilmaanay kuwa faradka iyo tacsiib ku dhexla inay yihiin aabbaha iyo awowga aabbaha iyo awoga waayahay haddaba aabbihii marna wuxuu ku dhexlaa farad marna wuxuu ku dhexlaa tacsiib marna labadaba uu ku dhexlaa saddexda xaaladoodba aabbuhu ku dhexlaa waayahay marka uu farad qura uu ku dhaxlayo ee casabo uusan shaqa ku lahayn waxaa weeye marka uu joogo inan uu meydku dhalay hadduu hal inan uu meydku dhalay meesha uu joogo ama ibnu ibni uu joogo inan uu maydku dhal inan uu sii dhalo oo u yahay maydku marka ayada ah wuxuu ku dhaxlayaa farad faradkiisuna waa maxay markaas sudus waa ki ilaahay uri abawayhi likulli waaxidi sudus in kaana lahu walad waayahay waladka marka waxaa looga jeedaa ibni baa looga jeedaa tacsiib keliyu ku dhaxli oo casabo quru ku dhaxli hadduusan la jirin walad iyo waladu ibni tona walad iyo waladu ibni tona hadduusan la jirin wax waladaba hadduusan meesha joogin uu mayd ku dhalay inan iyo inanba ama waladu ibni uusan jirin inanku walad uu dhalay uusan jirin marka ayadana casabu ku dhaxlaya waa yahay ama hadduu keligii yahay hadduu maydku uu ka tegay aabihii oo qur ah aabihii baa xoolihii maansheynaya oo xoolo dhan istiqraaqaya marka casabo ku dhexlala soco haddii uu saaxibu fard la jiro sida zawjadiina zawjadii waxaan siinayna markaa faradkeedii oo faradkeedi muxuu yahay markaas waa rubuc ilan farac waarata ma jireen rubucii baan siinayna wixii soo harayna waxaan qaadanayaa bihi waaya taa waan garanay waa markii tacsiib keliya ku dhexlayo wax walada meesha ma joogo haddii uu aabbihii la jiro bintu sulb ama bintu ibna hadduu la jirana aabbihii marka wuxuu ku dhaxlayaa arad iyo tacsiib arad iyo hee tacsiib faradkii oo sudus ah suduskiina uu qaadan bal inuu haddaba wax soo hadhana oo dhaxalkii marka la qeeyo wax ka soo hadhana uu sugi haduu wax soo hadho alxamdulillah uu qaadan hadduna wax soo hadhina dee uu isku dhammaaday soo maha waaya sudus waa faradkii baaqiina bilcusuubuu ku qaadanayaa mar hadda taas aan tusaale usoo qaadanno maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii iyo hal inanuu dhalay iyo aabbihi hooyadii iyo inan u dhalay iyo aabbihi uu ka tegey maxay qaadanayaan hooyadu maxay qaadanaysaa maadaama farac waalidka uu jiro sudus bay qaadanaysaa aabbihii inantiina maxay qaadanaysaa nis bay qaadanaysaa aabbihii muxuu qaadanayaa maadaama inan ay joogto hal inan wuxuu qaadanayaa eh, sudus iyo tacsiib sudus waxaa la qori sudus iyo cayn oo casabo ah cayn oo hee casabo ah waaya marka maxaan ku dhisaynaa masalada maadaama sudus iyo nisb ay ku jiraan sudus ku dhis sita ku dhis lix ku dhis hooyadii waxaad siisaa sudus oo ah hal inantii waxaad siisaa nis oo ah alaa isku dar alaa iyo afar sooma maxaa ku saray labo labadaas mid ka mid ah aabbu wuxuu ku qaadanayaa suduskii midka kalena dee iskaga dar aabiyu sidii sudusna wuu qaadan intii soo hadhayna asagoo maa la siin oo halkii soo hadhay asagoo maa tacsiiban u qaadana wuxuu yidhi alabu aabihii yari wuxuu ku dhalaya biardi ard buu ku dhalaya ida kaana macahu haduu maciisiiya ibnu inan aw mase ibnu ibnin inan inankii uu mayd ku dhalay wabitacsiibin tacsiib buu ku dhalaya casabo ida lam yakun macahu haduusan la jirin waladun walad walaa waladun ibnin iyo inan waladkii toona wbihima ay biard wtacsiib arad iyo casaba labadaba uu ku dhaxlaya ida kaana macahu haddii aabbihii uu la jiro bintun inan uu mayd ku dhalay aw mase bintu bnin inan uu mayd ku dhalay inantiisa waa uu yahay lahu marka ayada ah waxaa aabbihii u sugnaaday sudus sudus ayaa u sugnaaday fardan xaaluu yahay farad suduskaasi walbaaqi intii soo hadhayna walbaaqi wixii ka soo hadhay bacda fardihimaa faradkii aabbaha iyo bintadaas bilcusuubati cusuubo ayuu ku qaadanayaa oo cusuubo u sugnaanaya casabanimo walilummi hooyadii waxaa u sugnaaday auluu ulu aw mase asudus sudus filxaalayni labadii xaaladood asaabiqayn ina soo dhaafay furud furudda lagu soo dhaafay walahaa hooyadii waxaa u sugnaaday fii mas'alatay zawjin labada mas'ale ee ah zawj wa abaweyni iyo laba waalid aw mase zawjatin zawjo iyo wa abaweyni laba aabo ulu waxaa u sugnaaday hooyada labada masle uga sugnaaday ulu maa baqiya wixii soo hadhay ulukii bacda zawji zawjka kadib aw mase azawjati zawjada kadib waaya wuxuu ku yihi mualifku markuu ka soo baxay aabbaha dhaxalkiisii hooyada halkuu tilmaamaya hooyadu wuxuu ku yidhi waxay leedahay thuluth ama sudus labadii xaaladood ay nagu soo dhaaftay fii fasli furuud masaladan hore usoo sheegay mualifku lakin halkan wuxuu u sheegayaa tawdiicatan uu gogol xaadhaya masalada ka dambaysa uu gogol xaadhaya hooyadu marna thuluth bay wax ku dhaxashaa marna hee sudus goormay ku dhaxashaa sudus horta goormay thuluth dhaxashaa haddii aysan jirin wax farac waaria iyo walaalo tacaduday soo maha farac waaria iyo walaalo tacaduday haddaysan jirin bay ulu la weecanaysa nusuus maahayn sudusna goormay dhexlaysaa haddii labadaa mid ay jiraan haddii farac waaria uu jiro ibn ama binto ama ibn ibn ama bintu ibn iyo waxay kasii badan ama walaalo tacaduday hadday jiraan laba iyo wax ka badan waay ama ikhwa ashiqahadan ama liabhadan ama lium horey noo soo dhaabta masaladaas laakiin mas'aladan hada alifku sheegi doono uluna ma qaadanayso sudusna ma qaadanayso la soco maanta wax ulu ka yar ulu maa baqi wax la yidhaahdo ayay qaadanaysa ululbaaqi bay qaadan doontaa labadan masale hadduu maalifku inoo sheegayo waxaa weeye zawj iyo ab iyo um nin baa dhintay wuxuu ka tegay aabbihii iyo hooyadii iyo xaaskiisi waa masale taas masalada labaadna waxaa weeye gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyada labadaa masalo weeyaan labada masalo magacyo badan bay leeyihiin haraaweyna waa la dhahaa lishuhratima maadaama ay sida xidiga kalkowkab alaqar sida xidiga iftiinka badan ay u iftiimayaan ayaa haraaweyn labadii masale iftiimaya ee caanka ahaa loogu magacaabay cumariyataynna waa la dhahaa cumar baa xukmiyey hariibataynna waa la dhahaa maxay loo haraaba ku jirto way yar khilaafeen qaacidadii dhaxalka ama sluubkii de la yaqaanay ah hooyada uludki iyo suduski wa midna mayna ku dhaxlin maanta waaya masalada haddaba seen u farsamaynaynaa horta zawjka waan qori doonaa horta markan aan halkan ku sharaxno masalada koobaad aan ku bilowno zawj gabar baa dhibata waxay ka tagtay zawjkii iyo hooyadii iyo aabbihii zawjku muxuu dhaxlayaa xaaladdan nis maxa farac waarisa ma jiro hooyadu maxay dhexli lahayd sida caadiga ah sida caadiga ah weli masala de sida uh, xaaladda kale waan kaga shaqayn doona horta bal sida caadiga oga shaqayn la yaqaana sida caadiga maxay dhexli lahayd thuluth soo maha waayahay aabuhuna muxuu noqon lahaa maadaama farac waaris uusan jirin casabuu noqon lahaa soo maha waa kii haddana soo dhaafisay inuu casabo noqonay haddii farac waaris jira casabuu noqonaya masaladiisu waxaa ku jira nis iyo thuluth soo maha maxay ka wada baxaan wax u yar lix bay ka baxaan masaladii lix ku salee zawjka waxaad siisaa nis oo waxa weeye waa saddex hooyadiina waxaad siisaa ulud lix uludkeed waa maxay waa labo laba iyo saddex isku dar shan aadii maxaa u soo hadhay hal aadii madaxu taagan ma hooyadiiba maanta iga badsanaysa war see ku dhici karta waa niman yatoo kale yaar aanu nin ragaanahay mas-uuliyaddan baa isaaran xil baa isaaran ilahay wuxuu li dakar midka axadunantayeen weligeed ba laba arag hooyo ka badsata war see ku dhici karta hooyadii labay qaadatan aabina hal buu qaata cadaalad buu yidhi aabihi maslada dib ha loo eego awal culammadii sayd cumar bay qabtay masaladan sayd cumar bay qabsatay dabeetana sidan uu xukumay wuxuu yidhi dib aan hooyada aan siinayn uluulbaaqi wixii soo haray maadaama qaacida sharciga tahay lab iyo dhadig kulmay oo isku darajo ah inuu labku uu yeelanayo maxay labanlaab gabadhaa dhadiga ah marka laga reebo ikhwa lum ikhwa lum halkaa naga dhig ayuu qaacidadi ba khilaafay laakiin wixii kale had iyo jeer waxuu qaataa lidakri mil xamd walaalaha keliya khaas kuma aha wax kasta dad kastoo isku darajada saas u qaybsanayaan xataa inamadii walaaladii kulli lidakri mil xamd untayan marka wixii soo hadhay saddex meelood meel hooyada ha qaadato aabbuhuna laba ha qaato markaasay cadaaladdu noqonaysaa haddaba maslada dib baan u qaybinaynaa oo maxaan leenahay masalada waxaan ku salaynaynaa lix zawjkii waxaan siinaynaa saddex soo maa waxaa inoo soo haray saddex soo maa saddexdaas hooyada waxaan leenahay ulu albaaqi qaabo saddexdaas saddex meelood meel qaabo hal qaabo aabbuhuna labada kale ha qaato saas masalada ku dhantay masalada labaad nin baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo e aabbihii iyo hooyadii zawjadu markan maxay qaadanaysaa maadaama farac waalidkuusan jirin rubuc hooyadiina maxay qaadanaysaa sida caadiga ahayd baan uga shaqaynaa marka hore saan u fahmay hooyadana waxay qaadanaysaa ulu aabbihina waa casabo waa sidii tii hore oo kalun bas meeshii zawjkii baan zawjo ku bedelay waayo meesha rubuc iyo ulu baa ku jira maxay ka baxayaan labiyo toban zawjadii markaa maxay qaadanaysaa labiyo toban rubuc maxaa u ah saddex saddex c zawjadii waaya hooyadiina ulu bay qaadanaysaa eedna afar c saddex iyo afar isku dar waa toddobo toddoba ka jar labiyo toban an aabihii an baa u saaray aabiha weli ar baa u taagan aabihii anigii hooyah waa isku soo dhawaani u le hal maas dheer tahay ayadna afar bay qaadatay anna an labalaab inay qaataan doonay hooyada waay qaata had jeer labalaabka inaan qaataan doonaya aabihii dhannaa baan mas-uul baan ah say ku dhici kartaa ayadna in afar qaato anna anna shanaan qaato hal keliya as dheer de labalaab ma aha an iyo afar hal mas dheeryihin labalaab ma aha waayahay labalaabka waxaan lahaa sideed marka abdi wuxuu leya maxaga maqan saddex baga maqan buu leeyahay marka cadaalad buu leeyahay sidane bal dib ha loogu noqdo masaladii waayo dib baa lagu laaban hooyadii waxaan leenahay uluulbaaqi qaado uluulbaaqi qaado zawjadana soo rubuc mayna qaadanayn haddaba wax rubuc marka laga saaro inta soo hadhay ulu uu ka bixi kara u yar waa maxay waa afar afar wey afar rubcun uu ka bixi karaa soo ma oo halbaa ka baxaya maxaa noo saaray markaa saddex soo ma markaa afar baan maslada ku salaynayna afar baan ku salaynaynaa waxaan leenahay zawjadii waxay qaadanaysaa rubuc oo ah hal saddex baa soo hadhay soo maha hooyadii waxaan leenahay saddexdaas ulubaqi weeyaane xabad iska qaado labaa soo hadhay labadiina aabihii baan siinaynaa labadii qori ee soo hadhay aabihii markaa soo faraxsan oo raalli ah ayuu halkaa ka baxay marka horan u cadhaysna la soco waaya bal labada masale cumaryateynka ah miyaan qorraa mise waa iska cadda culmo miyaan qoraa rag baa xoogaa fargeer taagan tahay aan iska qor waaya mas'aladan nis iyo ulu waxa u yara ka baxaan waa maxay waa lix waayahay niskii zawjku markuu qaata maxaa saddex bay noqonaysaa hooyadina markay ulu qaadato waa labo maxaa soo haray hal waayahay haddaba aabbihi wuxuu yidhi sidana ma soconayso inay hooyada iga badsato ma soconayso ululbaaqi baan siinaynaa haddaba zawj um waayahay ululbaaqi baa lenaha hoyada waxay qaanaysaa ulu albaaqi aabuhuna albaaqi waaya masalada marka waxaan ku dhisaynaa lix niski ka bixi oo saddex ah maxaa soo haray saddex soo maa hooyada waxaad siisaa hal aabbahana labo way caddaan filaya waayahay tan kalena sida kooban baan uga shaqeynaa tan kale waan iska soo koobaynaa zawja waa um waa ab waa yahay zawjadu waxay qaadanaysaa rubuc hooyaduna waxay qaadanaysaa ulu albaaqi waa yahay masalada waxaan ku dhisaynaa waxay ka baxaan rubuc markii laga bixiyo uu soo haraya saddex wax ulu ka bixi karo wax u yar waa afar waaya zawjadii rubuc si oo rubuc arbaca waa hal saddex baa soo hadhay hooyada hal si aabbahana laba si hooyadu waxay qaadanaysaa uluulbaaqi oo waxaa weeye saddex baa soo hadhay saddex uludkeedana waa hal aabbahu wuxuu qaadanayaa labo masalada ibnu cabaas baa khilaafo laakiin waxaa ka horreeyey baa la yidhi ijmaacu saxaaba asxaabta ijmaaceeda masalada ku dhacay hamooda masalada masale saaran masalada cumariyataynka asxaabta isku waafaqeen lakin ibnu cabaas baa diiday oo yidhi aab hooyada ilaahay binasi lqur'an waxay ku leedahay ulud ulkeeda si addoon waa casal wx usoo harha qaato ama hau yaraado ama hau badnaado waaya walilummi hooyadii waxaa u sugnaada ulu ulu ama masaa sudus sudus fi lxaalayn asaabiqiin labadii xaaladee nagu soo dhaaftay fi lfuruudi furuudii nagu soo dhaaftay walahaa waxaa u sugnaaday hooyadii fii masalatay zawjin labada mas'ale ah zawj aw amase zawjatin wa abaweyn ama zawje iyo laba waalid laba aabbihi hooyo waxaa uga jeedaa zawj iyo laba waalid ama zawje iyo laba waalid ulu maa baqiya wixii soo haray saddex meelood meel baa u hooyadii bacda zawji zawji kadib aw zawji zawjada kadib waxay la tahay inaysan noo dhamayno halkaasaan iskaga joojinaynaa wallahu tacaala aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabb اlcaalamiin